calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye gidigii soomaalay galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiye goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan ayow galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaanta in galab wanaagsanguda dibadda gudahan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaanta galab wanaagsan waa hagaag saaxiibayaal mar kale galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad dhegeysataan galab waliba marka laga reebo galabnimada jimcaha ah barnaamijka intuu hawada ka baxayo waxaad ku dhegeysan doontaan kaalimaha sugaanta haddii ay ahaan lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kilikili lamaana iyo xamariba sidoo kale waxaan ka marnayn sheekadii xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar barnaamijka galabta waxaa intuu hawada ku jiro idinla socodsiinaya ifraax iyo deeqa cabdirisaaqaa farsameynaya soo dhawaada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 waayahay galab wanaagsan ifraaxe galab wanaagsan deeqaay soo dhawaada adii dhegeystayaashaba aada iyo aada saaxiibadana dhegeysanaya sharafta le iyo farsamo yaqaanka farsamada ku jiro dhammaantiin waxaan idin leenahay galab qurux badan casriye wanaagsan barnaamijku waa galab wanaagsan sida caadada inoo ahayd iyo aada galabtu waa sabti waa mhm. maalinta koowaad ee toddobaadka mhm. marka saaxiibada waxaan leenahay waxyaabo badan baa idin heenaa idinkama hordhici doonno balse intaanan barnaamijka u gudagelin mhm. Eh, waxaan ku dahfuranaynaa mid a ah kaalimaha sugaanta maadaa soo qabanay misana soo qabtawaayaha aniga hadaa iideysa waxaan soo qabanayaa boqorada codka allah boqorehe farxiya axmed cadaawo fiska heesta waxaa la layihahdaa waleman dambaawine horta waa soo dhegeysan doonaa heesta degan anigoon dareen qabin ayaan dacal ka halaacsaday waleeman dambaabine haye macanaman duloobine sina mm-hmm. kugu daayeen waagii dilaacaba waan kugu ducaystaa dhanka kale erayada waxaa ka mid ah mm-hmm. <laughs> dunidii jacaylka anigoon dabaal baran la dawaafay badaahe waxaaba islaaba galabta fanaanadiiba ku warfadhis yah fanaanada magaarihii heesta ani waxaa waaye heesaha ay qaadaan aad aadiska dhadhaanjiyaalfahmin waa iska dhadhaanjiyaa ma keeni kari marka fanaanada codka macaan farxiya axmed cadaawa fiska ayaa ku luqeynaysay waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan bal waa tahay markaana deeqoy dhankayga waayahay maxaa is maxaa igu baratay deeqa waxaan kugu bartay uh-huh. koley heesihii maaragtaaye uh-huh. heesihii dambaan kugu bartay laakiin ma aqaana waxaa soo wadid galabta maadaama heesihii dambe a igu baratay deeqaay heesihii horena waa kuusoo wadaa balse markaa hordhacaye waxay noo soo qabanaya markaan hees uu ku luuqeeyo waa tahay saaxiibayaal heesta waxaa ku luuqeynaya guleed axmed dhoofina daharaban kugeen lahaa heeladiyo dhaantada lagugu soo hodhawayn lahaa deeqaywan ku dhoofina daharaban kugeen lahaa hunoywan ku dhoofina daharaban kugeen lahaa ilaadiyo dhaantada qayb ugu soo dhawayn lahaa gaashiyo dhanka waalidka hooyadeen aqankiyo uga dhagatay xishoodkeen danida socodkiyo dabanaad asusté. Dhahdanida socodkiyo dhabanaadan joogamba igu dhiigan xasuuste deeqaywal ku dhoofin dhaharban ku kiin lahaa

carabka deeqa waa tahay banaamijkeen guleed axmed barnaamijkeena gal wanaagsan ayayna qayb ka ahayd aada iyo aada waayahay faraaxay dhanka iyo kaalimaha suugaantaanu kusii socon doonaaye ee markan xaggeyga waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka saalax sanaag heesihii dambe timaladaada laqayadaha darta kama leexan dhugoosow tirada kama laabin laabta soo xubigan kuma leliye sow jacayl libin timaladaada laqayadaha darta kama leexan dhugoosow tirada kama laabin laabta soo xubigan kuma leliye haysta kuma quudhan rnoo kuma liido qolaciif kalgacayl kuma labato waxaaliyahay laxaniguuna laba loogoodkee sirta loofta kuma quudhan rnoo kuma liido qolaciif kalgacayl kuma labato waad ileedahay wal ibintayda waad ileedahay wal istareyna waad i leedahay wayladhaane arkastaygu labeelbigaale waad i leedahay waad i leedahay walistariira waad i leedahay wayladhaane arkastaygu labeelbigaale wad i leedahay waldhibintayda waad i walistareera

simoo lag hurda showladideed kuma laasto sownageygiyo beerka laftiisa cishqi lumayn kuma loodan intaan laasimoo lag jacaylaa hurda showladideed kuma laasto inalaaqdabagoo kuma liiqsho axdigeenana iga dhowr labaxola xabaajiinalaaqdibago kuma liexsho axdigeennana leebuma loogo kulamaan idi ruuxda lilaahi iga dhowr labaxola xabaaji waad ileedahay wal ibintayda waad ileedahay wal istareeda

waad ileedahay wayladhaane markastaygu labee lubigaaga waad ileedahay walibintayda waad ileedahay walistareeda waad ileedahay wayladhaane markastaygu labee lubigaaga wad ileedahay walibintayda waad ileedahay walistareeda waad ileedahay wayladnaane markastay gulabee lubigaaga waad ileedahay walibintayda waad ileedahay walistareeda waad ileedahay wayladnaane wah wah alayle waxbaa ka dhacay sow jacayl libintii ma labadan laqanyada hadeertaan kama leexan ayaa ereyada ka mid ah waad ileedahay leedahay waa libintayda waad i waa liis dareen ah leedahay <laughs> aad badan <laughs> saalax sanaag ayaa ku luqeynaya heestaasi galab wanaagsan ayayna qaybka ahayd welina barnaamijkeena qaybihiisii dhexe ayaan isla mareenaa deeqa aad iyo aad ifraaxe mhm. suuqa weli maaragtay inta lagu diray ama adiga aad aadayba mhm. ood rabtay inaad wax soo gadato kale mhm. ama mar kastoo aad tagtid yacnii weli meel adoon wax rabin caruur miska gasho horta waxba gadanwaxba gadanayn magasho ma weydiisa <laughs> horta taas waa nacmahayba taas waa necabtaa miya mhm. yacni waa laga yaabaa in markaas suuqa soo aado inaa shay markaas yani aan raadinaayay raadi ahaantas inaa u galo u gashi balse anuuna waxba ka gadanaynin inaa iska galo waaya su-aal kale inaa gata jeclahay waayahay mhm. dadka qaar waxay sameeyaan mhm tusaale hadda dharaad rabtaa inaad soo gadatid mhm. dadka qaar suuqay tagayaan markaas ishooda waxay qabato ay jeclaadaan ay soo gadanayaan mhm. dadka qaarne dooq ma lahan markay suuqi tagaan way ku yabaalayaan aad marka qaar waxay sameeyaan xaafada markay joogaan oo kale ama meel kale jawi kale ay ku jiraan aniga waxaas waxaasaa rabaa hadhow suuqa marka wuxuu imaanaa qofkii asagoo wuxuu raba yaqaano oo imaanaa soo mhm. kee taha marka adig ani waxaa ku jiraa dadka balleenka ku baxa baleen ku baxa yacni iyagoo waxa markaas yan aan rabay oo ii diyaarsan yihiin ku diyaarsan yihiin ama sheyga markaas aan jeclaadaba ama online ka arkay saas oo kale inaan u aado ha shaygaas inuu saas yahay mhm. waxaas midabkaas saas saasaa rabaa mhm. qorsho kusoo bixi qorsho laakiin markaas uu khatimaad waa laga yaabaa shay kalo qurux badan inuu indhahaaga qabtaan markaas ka laabatid oo yacni maya hmm. kaagina aagadasid kana aada dhaafi karin miya mhm hadii wax dhan kula qorxoonaadaan ka waran taas maxaa dhigi karaa kula qorxoonaan karaan deeqa ma kula qorxoonaan karaan <laughs> waa waayo maale meel hadda soo gesho waxaa waaye nalaa ku shidan meeshaan wax kasta waxaa laga yaabaa inay kula birqaana laga yaaba dooq la qofka heesaa la dhihi karaa saas oo ku yabaala miya mhm. maana qofkii dooq leh haddaa dooq leedaa ma aragtay <laughs> waxa ugu waayahay baldeeqaay waxaan isla soo gaarnay xilligii aan wada dhegeysan jirnay sheekadii xiisaa lahayd ee xurmad daran iyo xariir dumar balse deeqooy waxaa ka horeyn doona hadduu ilaa yidhaahdo qadar yar oo xayasiis ah wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan ku soo dhowaada qaybtii toban iyo toddobaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble warniyon annagaaba waalane oo mid soodaanaysiyaabaan wax weydiinoon ku xiiqnaybe oon ilaa maanta isku meeraysan warniyon ninkan muxuu ahaa oo kaalay markiiba wuxuu igu yidhi ma ku feedhayaa artolo ma ku noqdaa aan cirkaba u diree maymaymay ah, waxba ku noqon maayo ilaahay dartii baan isaga dhaafayaa allah waa ta sumaye meel sumayo meel maqlayn maalin dhaweydna ninaa wuxuu ilahaa sumayo sumayo war dadkan sumayadan ay sheegayaan maxay yihin ila daba joogaan adan ciyaartaygadaa adeerow marka waayihi sumayo layma dhaho intaan soo qoro gadaalmu ku dhegsadaa layma dhaho sumayo ani weligaaba waryaa ha soo bixin ka soo bixin guriga war cunugaan barfiir waryaa guriga ku laabo madaa dhalay haa anaa dhalay yaa barta rabe roobka ma helay imakaabay joogtaaba halkan rabe maanaa igu dul shaxaysaa see wax wadaa adeer iga qallee hadda ilmo yarba bananka waryaa gala gudaha markaa midh keliya ma ii yeeli kartaa anoo taagana horta korkayga waxaa ku samaysanaysaa jaraa ku degtay laakiin waxaan bala yaabanaha waxaan iyo sumayadaan iyo filinkaan amau filina ani ii degteenba uu yahay adugu sumayaa la yidhahdaa ma odhan kartaa adgu maxaan ka helooyaa sumayaa layidhaha beenta aan sheegooyo wax udhigan ma ka helooyaahe ka badan baad ka helaysaa anaaba ku siinayaa xaggad iga dhaabsantay aniga haydhaafin kuma aamini kara maxaan ku helaa horta wartaas imika taasi wasoo doolar ma aha ah. taaba qabso haye bismillah waa konton doolar konton doolar waa yartay may markaad imika shaqada ii bilowdo ah. waan kuugu darayaa tu ka badan waa ogolahay lacag yaa diidoy eeg ballanta ballandaro hadda waa diindaro hayga bixin balantaa aniga lacagasumayaa la idhaahdaa u badleedu sumayaa la idhaha weliba dhabal sumayaa la idhahaa lacaganoo arkooyina lacag madiidooyi qof lacag diidana ma jiro waasaan doonayo waasaan doonayo annagoo asaga wada soconna ah. ayaan ku imanayaa markaa dushan kaaga baaqiyaa halkaa ka fahan warkaa ko dhan waaba sumayaba waa aniga ilmahan aanaa dhalay okay halkaa ku dah laakiin adeer horta magacaa aniga ah. qowdhan qowdhan marka su-aalan ku weydiiyo qowdhanow eh. adiga maxaa faa'iido kugu jiro interest adigu waa ganacsiye waxba aag sheekada shaarka lagama qaado maogta haa marka lacagta waxaa waaye haddaan aniga faa'iidada aad helaysa aan kula helay aniga boqol maxay tarowsa anig horta ninkani waa waaladii aan kuu sheegaya gabadh la qabo jecelye markaa gabadhaa sumeya laydhaa baanu ka reebaynaaye saa u ogow ku dhan aniga lacag haddaan helo warkayga waa cadi aniga taayida waa ina daanweynamanku lacagtaas warkaa ku dhan maanta iskuukay tooste kor haddii aan sumaya eeg dhiggeeda aan helay Ah, waxaan kudhacda laha la qabsado dunii socodka maanta kuma khasaarinay kor haddii aan maanta sumayo oo kale aan helay lafteedii okay meeshaydi baan ku laabanayaa adduunya waatana tana anoo iska jooga irsaaqad lugalaa isoo doonatay wixii ilaahay kula raba saas waa waa arkeenaa bal ilaaho ka soo qaad sumayo waa ahay maahane toban sumaya aan saacaddaa laga bilaabo weligaa tanoo kale ma aragta magacaana lahayn aa lacag ii shaqeeyay yaaba heli karaa ma og tahay in badan baan ka aamusnaayo afka kaana baqaye adtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad kaalay kaalay kaalay adhaxda igu qaad saabirow hortu waa mahadsantaha baana kaa aqbalay laakiin hal shardi aa u taaban saaxanta shardiga aad mii fulnayn meeqasana aniga aan maxay ahayd meeqasano amla amasanaaba marka waa ku qasbana inaan fuliyo waa mahadsantahay shardiga aad waxaa waaye waxa walba aa iyo xiriirka waa kaa ogolaaday laakiin waxaan kaa rabaa saabir inaa wax naga dhexeeya ahaadaan qarsoodi familkiinna aysan ogaanin keenwaasan iskuulkana laga ogaanin sababtoo iskuulka waa hadda macalinka anoo waxba u qabin baa warkayga sas loo warwadaa maalinka la ogaado anoo wiilka iskuulka la socda oo jecelna waa ogtahayna u aada macnaha aan iskuulka lacaanan ka ahay far waxaa ka ahay ardayda ugu sareysaa ku jira marka ma rabo laakiin waxayna hooseysayaanu ahaadaan hortan faamilka gooni waaye anima qabin faamilka laga qariyo laakiin de iskuulka waa ka qarinaynaaxitaa walaasha inaa ka qarisada kaa rabaa saaxiibtaysumayo ma walaashay dadaadan ka qarin karin saabir wax ma wada wada karno anaa kala tagnaa braada maxaa culeysoo ku jira laakiin in Eh, waxaa fiican rivasiga qofka in la ilaaliyo waxaan waa rivat saaxiibka waxaa lala wadaagaa waxa kore dadka la wadaagaysid iyo dhibaatooyinka aniga dhibdhiga ma dhex jiro wlaskuma kaana darin hadda lays aqbalin boqolkiiba boqol xitaa weli iskuma fahmin dhinacaas hay eh, marka saa isku arkaynaa hay hawshan is socon waxaa isku arkaynaa dee gabadha dariska u socdaa leedahay ani cidda sukaana diidan ma lahan ma honaas aragno sax darisnimadan iyo walaalnimadan isku arkaynaa jaceylkeenana uu naga dhexeynaya laakiin waxaan kaa rabaa haddii aan soo ogaado inuu qof soo ogaado saabiro ciqaabta waa mari doonaa okay inkastoo ay qaraartaa maarata hmm. haddana waa qaraar maahan waxaa ku jiro inaan qarsano wanaageenaan ku jiro natiijada keliya la wada arko wax inaan sheegsheegno muhiima markaa aan ku heshiino inaan isguursano ah, hadda isguursano fudaadkaas maxaa daleeba kaa aqbalo midir aftido sabir hadda saan miya ku khasbanta inaan sas sameyno haye niyo maqribna waaye waa sii baxayaa saabiro cashaa karin rabaaye macsaamheeno haye xibsa sano balanaya haye inshaa allah sarkena moho haye haye sidoo kale waataa dhegaystayaal qaybtii toban iyo toddobaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar intaasi aynoo joogta maanta intaan qaybtaan qaybta xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo waayahay saaxiibayaal aan halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar oo qayb aada u xiiso badan mariis waa tahay dee qaai barnaamijkeenna qaybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa aad iyo aad kaalmaha sugaanta ayaan kusii sooconaynaa markan waxaan no soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo mhm. lafoole heestan waxaa la yiraa mhm. qalbilula qalbilula waaya waxbaa ka dhacay lafoole aada iyo aad qoyskaad ka dhalatayoo qolqolkaad ku abowdiyo mhm, qaali hooyada iyo qumanihii ku dhalaybaa qaladkaa ilaashow waad qiimo badantaho qalbiluula inaad tahaan hib way caawa qirayaa ayuu leeyahay fanaanka waxaa kaloo ereyada kasii mid ah mhm. waxaa nolosha qaaliya dadka qiimo ku leeyahay mhm. isqadarinta guurka iyo qormo inay yegleelaan qaybtaanu helayee uu leeyahay qalbigaad ku taalaa nasiibkatu wa isiiyaa ah, aada iyo aad <laughs> waa tahay lafool ayaa ku luuqeynaya heesta si barnaamijkeeni galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd waxaan kusii siqeynaa gabagabadii barnaamijkeena balse kaalimaha suugaanta ayaan idiin sii wadi doonaa deeqo markaan dhankaaga waa yahay ee eh, markaan waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka cabduqaadir macalin jubba

ayuu leeyahay fanaanka cabdiqaadir juba aad iyo aad ereyada waxaa kaloo kasii mid ahaa mhm. oo heesta ku jiray mhm. waxa uu leeyahay anna waxaan shamisay sheekaysigeeniyo sheeke qaali uga dhigay shilna aan ka dhowraa mhm. cabdiqaadir juba barnaamijkeena galab wanaagsan ayuu qeyb ka ahaa heestiisii shamis aad iyo aad gabagabada barnaamijkana waa inagaas eh, isla soo gaarnay deeqay waayahay heesta xigta noo soo qabo heesta xigta noo soo qabo aad maaragta barnaamijka saaxiibada aada usoo qabanayso waa tahay waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyaan aweys mm. khamiis iyo aamin acmaari waaya inti amaariyey bilicdaada yaa gaari karaay bilaahi yaa gaari karaayka baxayse banaadinkaay buurtooda bishaay bilaahi buur

labada khamiis iyo aamin acmaari aada iyo aada gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wakhtiga inaga dhacay saaxiibada sharafta leh eena dhegeysanaya waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin cabdirasaaq oo farsamada ku jira wuu mahadsan yahay sidoo kale ifraax adigana aad baad u mahadsan tahay iyo dhammaan dhegeystayaasheenaba aada iyo aada heesta gabagabada saaxiibada uga tageyno waxaa qaaday saare axmed jaamac heesta waxaa layihahdaa wasiisi wakhtigii idhaafiyo habeenkii wacnaaye ee weydaartibaan weli xusuustaa ayay leedahay fanaanada waa tahay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo wadxakalgacalka laga tiirsaday waraxa kalgacaalka dhowsiisiko wadnahayga dhiigaaya wa ii daaranaayo waxyaha jirka iganaya ma awaraabinaaye wadnahayga dhiig wixii qayga